nicma arajulu nin baa wanaag badan abubakr baa u wanaag badan <clears throat> nin baa nicmalo wanaagsan yani almaqsuusu bilmadxi huwa abubakr nicma arajulu nin baa wanaag leh cumaru cumar baa u wanaag le wey nicma arajulu abu cubayda camr bn jaraax nicma arajulu usayd bni xudayr alawsi sayid alaws naa u badan buu ahaa raggii xaadiray uxud iyo keyrkeed ba ka qayb galay ayuu ahaa nin aad u caqli badan oo deeqsi ah ayuu ahaa aabbihiina waagii hor wuxuu ahaa ugaaskii ree aws buu ah ugaaskii ree aws ayuu ahaa ayib xarbu ducaaf ayuu ku geeriyooday qabla alislaam bisitti siniin qabla alhijra bisitti siniin nicma arajulu haabit ibnu qays ibnu shumaas alansaari khudabadii nebi moxamed buu ku jiray bal khadiib alislaam baa loo yaqaana afayeenkii nabiga salawaatullahi wasalam ayuu ahaa nin jahwada cod dheer oo fasaaxo badan buu ah aftahana <clears throat> nabigun wuxuu qaray inuu yahay min ahli janna isagoo nool salawaatu ullahi wasalaamu calayh markay soo degtay yaa ayuha aladiina aamanuu laa tarfacuu aswaatakum fawqa sawti اnnabiy walaa tajharuu lahu bilqowl ayuu gurigiisii galay masaajidka uu fadhiisan jiray nabigu la joogi jiray wuxuu hi aayaddan waxay ka hadlaysa waa adiga maadaama nabiga hortiisa aad ka khudbayn jirtay oo nabiga aad u jawaabi jirtay oo ragga hadlahaya carbeeda wufuudda aad u jawaabi jirtay cod dheerayd nin cod dheerna waa cod malan idan ninka laga hadlaayo an taxbata acmaalukum antum laa tashcuruun leeyahay waxaa weyaan adiga buuri gurigiisi buu galay u xanuunsaday arrintaba ka xumaad maalin maalmaha ka mid ah ayaa nin saaxiibku ansaariya nabigu weydiiyey ninkii ahaa haabit bnu qays ibnu shamaas baryahan ma arkay maxaa ku dhacay miyuu xanuunsan yahay nabi maxamedo deriskii baan ahay oona deris baan nahay laakiin wax xanuun ah kama warqabo waa loo cidiray saxaabadii baa yidhi haabigow nabi maxamed maanta waa kutabay hadalkana waa haye waa side culimaaxanmusay laakiin waxaan filahayaa inaan ahay min ahli naar ma maxaa jira aayaddaasaa soo degtay aayadduu dadka ka hadlaysa lambar koowa aniga buur maadaama nabiga agtiisa xadka kor u qaadi jiray oo ayib nebi maxamed baa arrinta loo sheegay nebigu wuxuu hi bal huwa min ahli janna salawatu wasalaamu calayh hawsha laga hadlaayo ma aha marka islaamka la difaacayo iyo marka nabiga lala hadlaayo ma ahe waxaa weeyaan in nabiga la xurmeeyen baa laga hadlayaa haddana si xurma darra aan ah loola dhaqmin oo codka kor lagu qaca maaha isagu haabit nin khadiibuu ahaa ummadda difaaca khadiib alislaam nicma arajulu nin baa walaale mucaad ibnu camr bn jamuux alansaari sayidu bani salama wiilkiisii baa dha haddaynu soo marray saxaabigii habeenaan soo maraynay ayaa dhalay waa ninkii dila weliba abujahl dilo yowma badrin laga dilay buu ah isagii mucaad ibnu cafra baa isku qabsaday iyo mucaad ibnu camr bn jamuux xudayfasoo ka sheekeey markii sabti badar lagu jiray ayaan xagga yimidta wuxuu yihi wiil yar dhanka midib bidix haddana eegay wiil yar baa xigan maxaas yidhi ibnu talow wuxuu waxaad lahayd labanina waaweynoo xoog badan inay kuu xigaan waa markaad dagaal gelayso oo safar ku jirto waxaad jeceshahay nin baraga ka dhaco inuu kugu xigo xaggana nin asna weynu haliyo kugu xigo dariskaadu inay rag culis yihin baad jeceshahay ayib marka wax yar tuurnay iyo waxay kii midigta iga taagnaa wuxuu agar waxaan ku weydiiyey ninka la yidhaha abujahal itus markuu soo ay gaaladu soo baxaan maxaad ka rabtaa maqlay bu nebi maxamed inu caay ninka asaga nebi maxamed buu caaya ilaah baan ku dhaartay maanta ina haddaan saara buui wuxuu laa yufaariqu sawaadii sawaadahu xataa yamuuta alacjalu mina kama fi saxiixayn saxi bukhaari wahayri waay hadeer bal iska faiisanay kii kale haddana bidixi taagnaa way u dhawartay wuxuu adeer waxaan kaa codsanaya bal abu jahl tus maxaad ka rabtaa asagu inta ilaeg buuri waaba niman yaryar waxuu lishay kaba daran ragga weynaa waa iska sullay marka xisaabkiis ku soo dhowaaday y abujahlow aad muddo horto weyn oo nin qoor u ahaa aad lafweyn ayib yacrifu ninkaa weyn dadka hagaajin haya ciidanka gaalada habaynhaye dagaal gelin maarata waka abujahl habar bay wada boodayn bu ayib marka abujahl labadoodaa dilay labaa saxaabiya rarkaa dilay laba nin yarar bay ahaayeen aad u daayar waliba aan qaan gaarin labadooda maysa qaan gaarin siday loo badan yahay ayib markay isku qabsadeen waxay yidhahdeen mucaad wuxuu anaa dilay abujahl mucawidna wuxuu yidhi meenaa aanaa dilay ma wuxuu seeftiinnii aad ku disheen ma masaxdo dhiiggii ma ka mise weli dhiiggii baa ku yaalla xanii maxamed maanan masixino tirtiray dhiiggii baa ku yaalla seefiinna keena buu nabigu seefihu fiiriyey wuxuu yidhi kilaakumaa qatala kilaakumaa qatala labaduna way wada disheen laakiin nabiga salabkii iyo furkii iyo labiskii u lahaa abujahal wuxuu u mucaad saxaabigana u lanna nabarka hore iyo ninka u dhinta asagaa lahaa <clears throat> mucaad ibn camr bn jamuux ayaa nicma inaadu qiimo badan iyuu ahaa nicma rajul mucaad ibn jabal ree ansaarba meesha u badan ansaarba meesha u badan saddex ina u horaysan wix ansaar ayib abu cubaydi iyo cumar iyo abubakar mooyeen ragga dambe o dhan ansaar wey ayib qaala wuxuu idhi nabigu wabi'sa arajulu nin baa baas leh oo balaayo qaba fulaan baa u baas leh wabi'sa arajulu fulaan idan saxaabadii wanaagga lagu sheegay saxaabigu wuu sheegay magacoodii buu saraxeeyey baabkan waxaa weeye ruuxa walaalkaa waad ammaani karta oada ka baqaynin in xogow uu xismoodo uu afafmo waaba liammaano isqadqaado oo dee maadhuu kuba qaadi waayo ayib marka waad ammaani karta suu nabiguba u ammaanay saxaabada hortooda ugu ammaanay ama intan dambe wax daran lagama laha yani ruuxa caydiisa inaad sheegto haddaysan wax daruura ah kugu keen waa wuu qariyey saxaabigu bisa zawjan fulan wuu gooyey saxaabigu lakin nabigu waa sheegay ugu reebay buuri rag fara badan buu nabigu tilmaamay salawatullah wasalam alayh oo barkood munaafiqiin ahaayeen bisa rajulu fulan wa bisa rajulu xataa cadda ilaa nabigu uu tiriyey sabcatan toddoba rag ah toddobu tiriy idan xumaanta iyo caydu inay daruro kugu keenta mooyeen ama lagu dhibaatogeliyo laguu qasbo mooyeen inta badan inaad ka sarigato ka leexato ayaa laga qabanaya ayib wanaaga iyo ammaantana ruuxa lagu tilmaami karo lagu sheegi karo hadduu aadan ka baqaynin inuu ku aafoobo ama uu ku kharimo xadaana ibraahim ibnu munjar in badan baynu soo maray saduuqin takullima fiihi min ajli اqur'an xadaثna mxamed bn fulayx ibn sulayman alasnami saduuqun yahim xadaثna abi fulayx bn sulayman saduuqun kasiir اlkhaطأ ayuu yidhi xaafid xajar jumhuurtu waxay qabaan fulayx bn sulayman inuu yahay daciif lakin albukhaari wa muslim ixtaja bihi ixtaja bihi khaasatan bukhaari ixtaja bihi ama muslim hal xadiid buu ka wariyaa oo xadiid alifka ah si kastaba noqotay ninka asagaa waa saduuq cala alaqal can cabdillahi bn cabdiraxmaan ثقة كثير الحديث المدني عن أبي يونس مولى waa iqa inkastoo bacd xufaad ay leeyihiin iqa lakin sida raajixa iqa weye fii abaqati marka la eego iyo kownu min ataabiciin saalisan wax jarx lagu haynin oo fara badan ana caaishata qaalat ista'na rajulun nin baa ka idan dalbay cala nabi maxamed buu niyimi soo galaa nabiyow faqaala rasuullah wuxu uhi bisa inuusan ninkii soo gaarin oo xagga kale wuxuu ka hadlay albaabkii assalaamu calaykum nabi maxamed inu soo galaa nabi wuxu uhi bisa waxaa baadle ibnu alcashiirati qoyska wiilkooda wiilbaas weye alcashiira iyo alqabiila wاlusra cashiiradu waa qoyska iyo qabiilka iyo jiribka wey idan nabiga asagoo ka hadlaaya ninka qoysku ka dhashay ninka qoysku ka dhashay wiilkooda asaga ah waa nin baas buuri isa ibn alcashiira akhu bani fulan iyo ibnu bani fulan hadday carabku dhaan yani waa ninka atarkiisun qoyskunbaa loo tirinaya ayib bisa ibn alcashiirati qoyska wiilkooda baas ama qabiilka wiilkooda baas leh falama ninka markuu soo nabigu uu u dhaleeceeyey hasha nabigu waa u muusooday lahu lirajuli wambasata waana u furhuraaday ilayhi ila rajul markuu soo galay nabigu hasha wa bash yani waa maxay si bashaashnimo oo degan buu nabigu soo dhawoeyey ayb hasha nabigu waa u furfurmay oo waa u waasac noqday lahu birajuli waa u muusooday weye wambasata waana u furfurmay ilayhi ila arajul falama kharaja arajulu ninkii nabigu uu dhaleeceeyey markuu baxay istadana aakharu nin labaad baa haddana idin dalbay faqaala wuxuu nabigu nicma ibnu lcashiirati qoyska wiilkoodu waa nicanaya waa qiimo badan yahay nin wanaagsan waa min labaad falamaa dakhala markuu soo galay ninkii dambe lam yanbasit ilayhi nabigu ama furfurmin ayib kainbasata soo ama furfurmin usoo dhoweeyey ila alaakhiri ninkii hore uu nabigu caayayba walam yahasha an yahusha nabigu sal l slam ilayhi ninkii oo bashash noqonin oo muusanin hasha iyo bashu waa furfuraanta wejiga iyo muraaqabada hadalka ruuxa lagu soo dhawaynayo soo dhowow raggaadaada joogta asmarteynaysaa yani waa qaabiliyadda ruuxa istiqbaalka wanaagsan ruuxa aad u muujinayso ayaa la yidhahdaa hasha waa bash bashaashada ay weeyaan iyo hashaashada waa isku mid kamaa sidii nabigu sal l slam hasha ugu bashaash noqday lilaakhari kii kale falama kharaja minkii markuu baxay nabigu hadda uu ammaanayey qultu waxaa anigu tiri yaa rasuul muxamadow qulta lifulaan waxaa ku tiri bisa ibnu cashira hadalka hore wey qulta lifulaan hebel waxaa u tiri bisa ibnu cashira uma intaa kadib hashashta ilayhi waadu soo dhoweyso waad u furfurnaatay waad u bashaashi noqotay wa qulta lifulaan kii kale ee u dambeeye nicma ibnu cashiratina asna waxaad ku tiri nicma ibnu cashira ku tiri walam araka kumana arag kumana arkaynin sanacta inaad samaysay milahu mila maa sanacta lilawal wey ninkaad ammaantay ee tiri nicma ibnu cashiira soo dhowayntiisu waxaa ka fiicnaa soo dhowayntii ninkii aad tiri bisa ibnu cashiira ayib caaisha marka meesha tacliiq bay ka keentay qaala wuxuuhi yaa caaisha caaishay ina min shari الnaasi dadka kuwa u shar badan waxaa ka mid a ah, man ruux baa ka mida ah utuqiya layska ilaaliyey oo laga dhowrsaday lifuxshii xumaantiisa darteed ummadda waxaa u shar badan ninka looga cararo xumaantiisa waatoohel in la daayo uu caraatay uu buuqi halaal iska amro ninkaan iska dhicin ma inaga daa idan wanaag maa waxaa loo iskaga canaano waa lishurihi wa liqubxi wa lifuxshihi idan <clears throat> waxaan u soo dhoweeyey een ugu bashaas noqdo anoo kuu sheegay inuu xun yahay waxba yuusan adduun sii aafeynin baan leenahay biisa ilmu cashiirati iyo soo dhaweynta aad iskabaysan weynay saas wey macnaheed wa ina haada waa maxay min shari innaasi macnuhu waa saas ninkii horena min shari innaasi ka mid ina min shari innaasi ummadda midka u shar badan waxaa ka mid a man ruux baa ka mida utuqiya layska ilaaliyey layska dhowray ayib lifuxshihi liajli fuxshi xumaantiisa darteed afxumadiisa khayr bariisa darteed baa layskaga ilaaliya markay wanaag maaho ayib ضaciifu duna qisati arajul اlأwl xadiiku waa daciifu sheekhu yidhi qisada ninka hore wey ninka hore ah bisa ibn اlcashira ayib fainaha صaxiixaة maca qowlihi ya caaisha waa صaxiixa oo marka weliba lagu daro qaybta dambe ya caaisha ina min shari الnaasi man utuqiya lifuxshi xadiiku wuxuu noogu iman doonaa toddoba boqol konton iyo shan buu ku iman doonaa ayib ama iyo kun saddex boqol toban iyo kow yuu ku iman doonaa sabab fara badan leh qaybtu sheekhu tilmaamaya fi صaxiixayn ina shara الnaasi manزilaة cinda اllahi ywma اlqiyaamة man tarakahu الnaasu itiqاءa shari ayb aw itiqاءa fuxshi bukhaari keyrkiiba soo saareen idan sida raajix lak xadidku waa saxiix xadiidkan bijumlatihi waa xasan qaybtuu sheekhu tilmaamay gooriyadii way sugan tahayna waa saxiixa laakiin asagoo xadiidku xasan weeye waxaa laga dareemi karaa inuu xadiidku sugan yahay takhriijaad uu sheekhu leeyahay fi saxiixa raqamka kun afartan iyo sagaal iyo laba kun afar boqol toban iyo sagaal iyo laba kun shan boqol lixdan iyo sagaal waxaa ka muuqanaysa takhriijkii sheekha meelaha haddaanu tilmaamnay sanadku inuu yahay saxiixun calaa shardi muslim si kastaba noqoto dacfiga u badan lagu haysta xadiidka waxaa weeye fulayx ibnu sulaymaan fulayx ibnu sulayman sida raajixa waxaa weeyaan sida waa nin saduuqa ama xasan xadiid ah wuxuu leeyahay weliba waxaa su taageeraya fulayx ibnu sulaymaan axaadiistu ka wariyo shuyuukhiisa madaniyiinta reer madiine ah way ka fiican tahay axaadiista kale ee culammada kale uu ka wariyo ibnu cadiin wuxuu leey yarwi can shuyuukh can ahli lmadiina axaadiida mustaqiima wa garaa'ib waqad ictamadahu albukhaariyu fii saxiixih صحيحه وروى عنه كثير وهو عندي لا بأس به طيب ذهب نحكوش شيخا في المختلف فيه بما لا يجب الرد سيدة الراجح مركة حديث صحيح وما حسن على أقل تقدير باب يحثى أو يحثي باب يحثى وبابها يحثى في وجوه المداحين هو أمان تبلا وجه ولا على الوشر بابها طيب antaba caranti la qaa lagu soo yahaya ninka ammaan dayn waayo muxuu la nagnaglaynaya yaa u dirsada hawlaha iyaga yuxsaa waa la hubin ama waa la batin fii wujuuhi madaaxiin kuwa wax ammaana ee madxiga badyo mubaalaa meesha ku jirta ee caadada dhaqan dhigta ruux maayo munaasaba ku ammaanay ama xoogow qac ka siiyey waxba looma haysto laakiin dadka shaqada ka dhigtayba ninka sacuudi maa taqaana guddoomiyaga weeye sheehda ninkii laga natigalaayo weeye waa ninkaanu ku dhaqanay maa taqaana ebel saas weligii aan ku ka siiyey yasmaaniya macamlo wey walagu yakuudaysa waxaan dala taagan tahay abu cabdlah imaamka ahli kuufa can xabiib bn abi haabit iqat faqiih jaliil ila anahu yudls wayursl can mujaahid bn jabr almaki min iqaat taabiciin asxaabi ibn cabaas can abi macmar isna waa iqa jaliil qaala wuxuu yhi qaama rajulu nin baa istaagay macmarna waxa wy waa nin iqa ah taabici kabiir ah wey qaama rajul nin baa istaagay yusmi asagoo ammaanaya calى amiirin madaxweyne oo min alumaraai ama abanduuli oo min alumaraai madaxweynayaasha ka mida ah. ninba wuxuu intuu istaagay buu nin mas-uula ama amiira ama abanduula ama hogaamiyo amaan la istaagay fajacala almiqdaad miqdaad ba wuxuu uga daray miqdaad ibn aswad aw almiqdaad ibn camr sida raajixa ah ba ay guda galay yaxfi inuu hoobinayo fii wajhi ninkii ammaanaya wejigiisa aturaaba ciid carru wejiga kaga shub facaraqaadu ku sayr ku bitiye anagadaa masbuuri waqaala wuxuuna yidhi miqdaad amaranaa rasuulu اllah rasuulka ilah wuxuuna amray an naxfiya inaan hoobinno amaan bitno ama aan saydno fii wujuuhi lmadaaxiina kuwa ammaanta badan wejigooda aturaaba cid aanan kusayna ka horgeyno bimacnaa ammaanta xagga ka baxday carabka iyo afkay baxday idan caraan xagga afka loo saydhahaya muqaabalo wey lugaha lagaga saydhi maayo dhabarkan iyo xabadkan lagu tumay wejigaa lagaga saydhaya mesha wax ka soo baxaaye xadaثna muسى بن ismاعيiل التbudki ثiqة xاaفظ qاala xadaثna xmاad بن سلمة لأنه ismاعيل بن muسى التbudki غاaلبا yarوي عن xmاad بن سلمة عن علي بن الحكم علي بن الحكم أبو الحكم البناني أو البناني ثقة صالح الحديث عن عطاء بن أبي رباح المكي من ثقات التابعين أصحاب ابن عباس أن رجلا من أي كان هو يمدح كي أماني رجلا بأماني عند ابن عمر ابن ibnu cumar agtiisuu nin ku ammaanay ammaan buu la istaagay fajacala ibnu cumara ibnu cumar wuxuu guda galoo bilaabay yaxfu inuu hoobinayo ama butinayo ama sayrayo ama firdhinayo aturaaba ciidii iyo caradii naxwa fiihi naxwa amihi naxwa famihi xagga afkiisa u sayray wey xagga afkiisii ayuu u fiihi waa marka waxaa weeye waa fam wey oo la naqsiyey ayib wa qaala wuxuuna yidhi ibnu cabaas qaala rasuul lah sal slam idaa ra'aytum haddaad aragtaan saxaaboy almadaaxiina kuwa ammaanta badan ee ammaanta iyo dadka in la ammaano uun la dhaldhaalaco ama yani shaqada ka dhigtay faxsuu hoobiya ama butiya fii wujuuhim wejigooda aturaaba ciidi carra ku saydha ayib xadaثna muسى بن ismاعيل التbudki qاal xadaثna abu cawاnة وضاx ibn cabdالlah اlashkuri can abi bشhr jacfar ibn iyaas ibn abi waxshiyin dhowrkan kusoo maray ninkan sheekhaas ثiqaة min aثبت الnaasi fi saciid ibn juruur bayna kusoo maray ayb can cabdالlah bn shaقيq alcuqayli min ثiqاat الtaabiciin can rajاء ibn abi rajاء albahili maqbul weye lakinahu qad tubica fi اxadiiث can mixjan alأslami صaxaabi jayla wey qaala wuxuu uhi sheekhaas saxaabigaas cafwan qaala raja raja wuxuu yihi aqbaltu maca mixjan raja oo ninkii xadiidka warinayey ee ka warinayey mixjan alaslami wuxuu leeyahy aqbaltu waxaan soo qaabilay maca mixjan mixjan maciisa daata yowman maalin maalmaa ka mida ah. bimacna waan soo raacnay wy aniga mixjan baa maalin is raacnay xata intahaynaa ilaa aanu soo gaarnaon ku soo intoonnay ilaa masjidi ahli اlbasra reer basra masaajidkoodii faidaa waxaa meeshii fadhiya burayda alslami burayda oo isku qoys yihiin mixjan alaslami burayda bn xusayn saxaabiga jaliilka ah kacabna rabicat alaslami iyo burayd alaslami xaaba bay ahayd saxaabigaana wuxuu taagan yahay calى baabin min abwaabi اlmasjid jaalis fayidhaha isla markaaba burayd alaslami ayaa calىa baabin albaab oo min abwaabi اlmasjidi masaajidka reer basra albaabihiisa ka mida ah, jaalisun fadhi wa fii riwaayatin qaacidun idan markaanu masaajidka reer basra nimid albaabadii masaajidka mid ka mid ah ayaa waxaa mug ah aan ku soo uu fadhiyo burayda wey intaan wey mixjin rajaa masaajidka reer basra yimaadeen masaajidka reer basra albaabisi albaab ka midana waxaa fadhiyey burayda waa intaas macnuhu intaas wey qaala wuxuu raja wa kaana fi lmasjidi masaajidka waxaa ku jiray rajulun baa ku jiray yuqaal lahu la yidhaahdo sakaba sakaba loo yaqaano sidaa laakiin kutuba taraajum badan yihiin sakiina ninka magaciisa la yihahda sakiina ibn alxaaris alaslami asagoo nin reer aslam owy sakiina <clears throat> sakabana macquul magaca buu le lakin wuxuu caan ku yahay magaca sakiina ayuili dheeranaya asalaata salaada dheeranaya salaaddii rukuucdii iyo sujuuddii wuu tukanhayaa salaadna ka bixi maayo falama intahaynaa markaanu ku intoonin soo gaarnay ilaa <clears throat> baabi اlmasjidi <clears throat> wa calayhi burda wa kaana buraydatu saaxiba musaaxaatin aw misaaxaatin falama intahayna markaanu soo gaarna calayhi muxjan iyo marka rajaaba ila warramhaye ilaa baabi اlmasjidi dib wuxuu ugu laabta haddana jumla ictiraaiya wuxuu yidhi wa calayhi burda wa calayhi cala rajul ninkii salaada dheeraynhayey ee ahaa sakiina aw sakaba alaslami macawis buu qabay ayb macawis ayuu watay ama go' weyn oo yamaani ah <clears throat> ani burda ayuu qoran wax buu idin qoray idinka so intaa un maaha wa kaana buraydatu buraydana meesha wada joogaa marka waa yahay وkاna buraydaةu burayda wuxuu ahaa saaxiba mزaxaati saaxiba misaaxaati nin kaftan badan buu ahaa muxugu kaftama ama ximaartama ayuu ahaa misaaxaat jacaabaad n waxay iskugu xigtaa falama اntahaynaa ilى baabi اlmasjidi wakana buraydaةu saaxiba misaaxaatin saas wey inta dambe calayhi burda ninka hore u laabanayso markaanu soo maxaa dhacay faqaala wuxuu yidhi burayda oo nin kaftan badan ahaa yaa mixjan mixjanow atusallii ma u tukan kamaa yusallii sakaba sakaba suu u tukana ma u tukan karta cinda axmed alaa tusallii baa ku qoran alaa tusallii miyaadan u tukanaynin sida u tukada sakaba balodelimaasuu sii joogay kor waxaa ka yimid rajaa iyo sheekhiisa saxaabiga muxjana loo socda meeshu waxaa loogu yimid albaab albaabaha kamida ah ninka sakaba salaadba ka baxaynin asna reer aslam ah rag waa isku qoys iyo barowdi asna masaajidka sii joogay oo asna nin kafta aslama saxaabi jahiil ah ayib idan marka mxjan ba leeyaha buruda baan ahay buruda hadalka bila wuxuu mxjana waxba ninkaa fiirinni sidiisa kale muu kartaa ama maad u tukatid ba qoladu wuxuu haya ayib falam yarud muusan radina calayhi falam yarud mixjan ma radin wey calayhi calaa burda wax jawaaba ma siinin wey oo ma aha celcelin warajaca waana iska laabtay buruda gurigiisu u laabtay qaal wuxuu ihi qaala muxjan qaal yani raja wey raja wuxuu yihi qaala muxjan wuxuu yihi ina rasuula allah ila muxjan waa iska laabtay buraydo jawaab lama siinin buraydo adii adaan loo jawaabo nin kasta maamushuu sii wada hayaa kadibna sakiina la gelaya ama sakada warkiisa bilaabanaya ayib qaala muxjan wuxuu yihi ina rasuula rasuulka ilaahi akhada wuu qabtay yowma alayaam biyadii gacantu dhabi siiye maalin maalmaa ka mid a faintalaqnaa waanu tagnay namshi xaalaanu soconayn xataa sacidnaa ilaa aanu fuullo koray uxudan buurta wixii loo yaqaana madiina ku taal wuxuu u aamusay ee hadalka u daayey buukaha iyo kuu sheegi doonaa muxjan fa ashrafa nabigu wuxuu soo qooraansaday cala almadiinati madiina markaad buur fuusho ama aad qow ama meel dheer fuusho magaaladii waxay soo geli hoostaada waa fiirinta waxo dhan wax kaa qarsoon dalka socda guryihii waxo dhan baad arkaysaa idan ruux marka kor kaga yimid baad noqonaysaa magaaladii iyo dhulkii faqaala nabigu wuxuu yidhi waylu ummiha hooyada hoogeeda min qaryatin qarya ahaan ama degma ahaan bimacnaa weylu ummi waa kalimatu damin cinda alcarab laakinaha lilmadxi daahirka kelimadu waxaa weyaan waa kalimatu damin laakiin carab kelimada waxay u isticmaashaa ammaan darteed sida xadiidka abu basiir nabigu ku yidhi weylu ummihi muscura xarbin low kaana macahu axad idan inagu waan isticmaalnaa markaa soomaalida qaarkeed hadal habaar ah ama cay ah bay ammaan kaaga dhigahayaan mararka qaarkood wax bele ka dhacda cay maaha dabto ammaanta ku jeedaan ammaan bay u jeedaan midba wuxuu ku leeya hebel iyo hebel kee eysan sheekhalaf reer shabelle warkoodii waxay leeyiin sheekh maxamed iyo sheekh cabdullahi kee eysan maxaa iskaga danaysa sheekh maxamed baa ka eysani bimacnaa kee cilmi badan wey hebel waa ay dhalay fuleey macnaha maxay waa geesi geesi dhalay halye halye dhalan wey idan marka waan leenahay innaga soomaali ahaan way leeyihiin erayo cay aan moodi ama aan habaaran moodi oo haddana ammaan ah dhaqankaasa iska jira kulli intaan garanayo haddii wax iga sheegtaan waxaad garanaysaa ma fiican lahay ayib idan nabigu madiinu ka hadlaya marka madiina marka cay ma mudatay ammaan bay mudataa tii nabigu ka hadlaya weylu ummihaa hooyada yani alweyl asalkiisu waa halaag waa habaar iyo dami wey min qaryatin degma hoogii habaa ku leedahay bimacna waa maxay waa degma la waayo wey laakiin dadku aysan garanayn yatrukuha uu ka teghayo ahluha ahalkeeda dadkii deganaabaa ka tegi madiina ka acmari maa takuun markay u camrayd markay u buuxday ee u dad badnayd ee u qiimo badnayd bay ka tegayaan ka acmari maa takuun ka acmar maa takuun camraan wey amartu yani meeshu waa camaranta soomaaliya wey la waa carabi laakiin ayib wastacmarakum fiiha ka camari maa takuun xilliga u camirayda u qiimo badad bay ka tegi doona yan wax aakhiru zamaanka dhici doono iyuu nabi ka warramaya midna markaa way buuxdaa oo meelay saxaabadu ka doorsanaya maba jirtaba allahuma maka mooye laakiin nabig wuxuu tilmaamayaa aakhiru zamaanka xilli laga tegi doono meelaha beeraha iyo furaad iyo dijli iyo xagga iyo shaam aadi doona laskaga tegay madiina cidlo noqon doon xilligii saxaabada aakhirkana dhacdayba iyo khilaafada reer banu dhacday kulli waa laga guuray wax yar ku soo haray saxaabiya ansaari baa ku soo hadhay kulli xaal ciraaq iyo shaam meelaha biyo qulqulayaan jirjirka iyo meelaha daraaraa la aado laga tegey tiibuu nabi ka warramay yatiiha wanaageeda waxaa ka mid ah yaatiiha waxaa imanaya madiina addajaalu dajaal baa iman fayajidu wuxuu helaya calaa kulli baabin albaab kasta oo min abwaabiha albaabada madiina ka mida malakan buu heli yani musbitan seef galka baxsanna haysta yani xadiidka ana fi saxiixayn meel kasta magaalo kastoo adduunka ku taalla dajaal markuu soo baxu maraya magaalo kastoo adduun ku taalla rijaal markuu soo baxdinka anas fi saxiixayn wuu istaagayaa oo wuu gelayaa ilaa makata waalmadiina madiinada maka inta kale waa gelaya ayib makiya madiine markuu soo aado waddo kastoo madiinada maka soo gasho waxaa safan ciidan malaa'ig ah hadde dajaal iyo malagna kulanti ma laha waa la kala leexanaya marka iyada ayib dantiisa waa yaqaanaa meelaha shacabkaa babacsado laakiin meelay malaa'ig joogto kuma soo dhici karo ayib falaa yadkulha geli maayo madiino magaalada sa ahayd bu dadka ka guuri doonaano meelo kale aadi doon bu nabigu ka hadlaya salawatulh waslamu alayh soo soco ninka la muxjanow halka soo deg uma nxadara buu ila muxjan iyo nabi maxamed buurti madiina wada saaran yihin uma nxadara nabigu waa soo habto uxud buu kasoo degaan degey xataa idaa kunaa ilaa aanu noqonay fi lmasjidi xataa idaa kunaa markaanu noqonay fi lmasjidi xataa iyo idaa haddaysracaan bani waado mid baa laska reebaa carabi ahaan yani waxba isu kudhibi idaana guna u laqmaynin xataana iska reeb minu iska tur xataa idaa kunaa markaanu ahanay fi lmasjidi ra'aa wuxuu arkay rasuululahi rajulan buu arkay yusallii tukanaya oo yasjudu sujuudaya oo yarkacu rukuucay bimacnaa labada waxaa loo sheegaya ila yusallii rukuucdii sujuudu waa qayb kamida ah salaaddii hore oo nabigu saxaabigu sheegay sujuudii rukuucdu aad u dheeranaya macnuhu ayib midna masaajidkii tukanaya masaajidka madiina tukanaya kasaada ka baxaynin faqaal lii rasuullah rasulka wuxuu yidhi man haada ninka waa kuma faahadtu waxaan bilaabay on guda galay utriihi inaan ammaanhayo saxaabiga tukanay waxaan miyaa taqaaneen waxaa hebel in hebel hebelo la yaqaano kan oo caabid oo reer miday ninka u khafa waxaan sii daayay buuri aliطraac wa almubaalaqatu fi lmadxi aw almujaawaza fi lmadxi wey aadana wax dheeraaday waxba kama tegin buuri faqultu waxaa ya rasuul rasuulka ila haada kan waxaa fulaan wey wahaada kan kada fulan yani ammaantan tiriyey buu soo gaabinaya saxaabigu ammaanta uu tiriyey ee ninka uu ku xariray hawshiibuu soo gaabinaya haada wahaada wahaada yani aan daba dhigay faqaala wuxuu uhi amsik waa dulkaadi jooji haddaan laga qabanin uun sii wada u kaadi baa amsik bas baa la jooji halka intaa ku joogta laa tusmachaa maqashina ammaantaa fara badan oo fatuhlika aad halagta marka ayada ammaanta aad daldalayso ninkan cibaadaysanaya muslimkaha maqashiinin waa intaasoo intuu ammaantu run u qaataba iska fadhiiste ha kharibin u kaadi ninku ha cibaadaysta faraha ka qaad laa tasmacuha maqashina ammaantan fara badan iyo hawshan oo fatuulika waad halaagto markaa ood mabcan waa maxay aad ku rido huruur cujbi isudegid inuu ismuhaya laga ruux yuusa ismuhadinin ayib marka ka daabaale ammaantan fara badan ha halaagin qaala quri saxaabigii fainطalaqa yamshi nabigu waa dhaqaaqay oo soo soconay xataa idaa kuna xata ida kaana cadfan xata ida kaana ilaa u gaaray cinda xujarihi xata idaa goortii kaana nabi waay cinda xujarihi ama cinda xujratihi cinda xujarihi ay qoran xata idaa kaana markuuada cinda xujarihi guryihiisa qololkiisi yani haweenka nabi maxamed masaajid ku xeeraa ee deganaa markuu nabigu guryihii soo gaaray laakinahu nafada yadayhi laakinahu nafada yadayhi bimacna maxay imasii haysay waxaanu soo maray fa akhada biyaddi ina rasuululahi akhada biyadii wuxuu laga soo bilaabo ilaa masaajidka intaa nabigu gacantu hayay muxjan war soo waday gacantu haysta laakiin nabigu markuu daco inuu xaafadda galaad maxaafaddu la galaayo gacanta buu usii daayey marka gurigu nagaaday laakiin haseeshe nabi maxamed sidaa wuxuu kuma sii wayne nafada waa firdhiyey yadayhi gacanhiisii ayib cinda axmed fanafada yadahu min yadii gacantaba gacanta igala baxay nabigu uma qaala wuxuuna yidhi ina khayra diinikum diintiina ta u khayr badan waxaa weye aysaruhu ta u fudud bimacna aduu ammaanta jooji aaniyan saxaabigan salaada ku nasbaxayna hawshaa soo baabiyo intaas wey habeenii maalin salaaddan u taagnaa socon wey saaca wa saaca iyo xadala hadhowna inaad ka daashaa laga yaabaa sida cabdullahi bn camr caas nabiga walaalo kale baa la rabaa ina khayra diinikum diini damida u qar waxaa weye aysaruhu ina khayra diinikum aysaruhu salaata saddex koor buu ku celiyey yacni camalkiinna iyo alla kacabsigiinna waa ka u fudud ee ruuxa muslimka uu la qabsan karo xaggana awoodi karto intaad amadaa tiraado isku qabasho aad laba usbuuc boqolkiiba boqol hawsha geyso kadibna aad sifi ku laabaato mushkilo wey waxaa yara xoogo aad riixi karto werigaada ilaa lixdan jirka aad uday karto ilaa siddeetan jirka intaad xagashaadu laabmayso kacee ayib maxaa camal waxa u khayr badan midka la daa'imo la joogtay baabu min madaxa fi shicri wuxuu baab yahay ruuxii wax ku ammaanay gabay ayb xadaana xajaaj ibn maxamed almusiisi iqatun xaafid qaala xadaana xamaad ibn salm abu salmat albasri can caliy bni zayd ibni judcaan waa nin daciif ah ama saduuqa saduuq ah. firs lakina waa yudacafu fi xadiiihi lakin mutabacad fara badan bacdii ku leh can cabdiraxmaan ibni abibakrata waa نufayc ibn xaarisa wiilkiisu waa mintaqada taabiciin can اlأswad ibn sariic saxaabi jaliila weye qaala wuxuuhi saxaabigaas ataytu الnabiya nabigaan u imid faqultu waxaan ku idhi yaa rasuul allah rasuulka ilahw qad madaxtu اllaha ilaahay baan ammaanay bimaxaamida mahrado iyo midaxin gallado intubaa ku ammaanay ammaan fara badan baa rabbi subxaanaه wa tacaala u mudan yahay oo mahad iyo ammaan balaan rabbi ku sii daayay gabay asad sariicna nin gabyaadu ahaa midgabyaaho aad u aftaan ah wa iyaaka ayadana waan ku amarna maxamedow ilahay bes kuma akayso ama waan kugu daraadi ila rasuulkiisa baa tahay faqaala nabig wuxuu hi ama ina rabbaka yuxib alxamda ama ina rabbaka rabbigaa yuxibu waa jecelya alxamda mahaddow ayb rabbigaa waa jecelya caaisha nabig saasuu ku yidhi ina rabbaka yuxib almaxamid ilah subxana wa mahadda waa mudan yahay xaq buuna u leeyahay waana cibaado alxamdu lilah rabb alcaalamiin mahad iyo galladoo dhan ba ilahay baa iskale maxaa yeelay isagaa ku abuuray wax kastoo ku yimaada saa mas-uulka isagaa abuuray isagaa iijaadan wa nicmatan intuba ama <clears throat> marka waa tafsiil w tafsiil fajacaltu waxaan guda galay bir anshudu nabigaan u turnay mahadihiy gabayga dhammaan gabayga uu u tiriye rabbi ku ammaanay iyo kunabigu ku ammaanay ayuu marka bilaabaya fasta'dana waxaa idan dalbay ama nabiga gabayga u tirin oo hawshuu wada rajulin baa idan nabiga weydiistoonu soo goy gurigi tiwaalun dheer aslacu weliba oo odle ama maxaa ku dhaca rigiilale aslac waa ninku timaha qaybtuuraata iyagu ayib fasjuuroweyna barta aysan noqonin baashu oogto loo yaqaano timina yar in weli ay baashu aysan bartamaha tegin ama sawaxga daaxun waxaa tiradaa salxadigu bisa maa baasha asla salxadigu yar durka wey xolweyn yar durkaanay hiiro weyna isu noqon bawaaraha isu noqon baasho ayib marka og baa la yihahda inta badan walbur waa la yihahdaa ama hiiro waxaa tamida hiro waa waxay xaggan ka yimaado xagga ka gooyo wey hadday tihiin oo qaybta wada jirta bartaa bartanka kaa bulidan bidaar baa la yihahdaa way tana marka dhaanta halgankaa bilowda ui timaha dorkiisaa si fiican u goyso fooda hore jooga aadbartaa bartanka kala bilow ku dhaqaasho ya bidaar baa taa la yidhahdaa inay isku mid tahay qorka qorkiina iskusu yaqaanaan almihin dheer oo salxanye ama hiiraga soo galay yaa nabiga idan weydiistay inuu cumar hadeer la dadoonayo faqaala linnabiyu nabiga wuxuu igu yidhi iskut wargabiga ku karooli aa ninkiibaa soo galay fatakalama waa hadlay saacatan xoguu nabiga la sheekaystay uma kharaja waa baxay faanshatu haddana nabiga gabaygaan u tiriyey faanshatuhu waan u tiriyey mar labaad ba haddana waxaan bilaabay inaan curiyo gabayga uma jaaa ninkii dheeraa baa daba soo laabtay fasakatani nabi haddina waa aamusiyey war buu ayib uma kharaja waa baxay facala dalika maratin aw alaaan saddex goor ama laba goor buu nabigu aamusiyey ninkaa markuu soo gelay ama xaggana baxay idan marka aswad ibnu sabiic iyo ninkan dheer ee lafta weye hiiradale ee nabigu xurmaynaye ee kolba u aamusinay isma yaqaanaan xog isma yaqaan ayib faqultu waxaan ihi man haada aladii ninkan waa kuma sakatanii lahuna waxaad ii aamusiisay ninkan anaa gabadafaaha iyo xikam iyo alaabsa u afufaya iyo kolba aad tira u kaadiya leedahay ee iga khasasiyiyo nabi maxamed waa sidee faqaala wuxuu hi hada rajul nin wey laa yuxibu aan jeclayn albaaila baashaalka aan jeclayn inaan ciyaarciyaar howlaha aan aysan marin weye iska ilaali ayib idan waa cumar wey cumar howlaha looma horeeyo ayib ayib albaail bimacnaa baailka u taqaana maaha yani baail hadduu yahay bimacna waxaa weeye ilahay buu ku ammaanay nabi maxamed buu ku ammaanay baail maaha laakiin waxa marka iska fukahaadka aan dembina ahayn ajir badanna aan laga helaynin waxayna u naqaano weeye baasaalka baadilada wa loo yani lahwiga ciyaarta ma jeclo lahwiga ciyaarta inaan jeclan wey ayib <clears throat> idan nabigu laba xaalaa meesha ugu jirta waxaa ugu jirta aaniyan aswad ibnu sariir waxaa loo muujinayaa hawshan gabayga inuusan shaqo ka dhigan maadaama uu ka cabira baail maca kowni uu yahay madxan lilahi subxaana wa tacaala walirasuulih waxaa la tusinhayaa inuu awoodda badan qur-aanka sunnada saaro hawlahan gabagaba iyo waxaan farha ka qaado aani waxaa la tusinayaa sayidina cumar inuu yahay nin culusun hawshan aysan marin hadda kadibna ku khaltama wey ayib hadda kaa qabtay hadda inuu isku dardari iska ilaali wey <laughs> marka macaani badan baa ku jirta taa laga qabanma nabigu inu baadisa jeclay salatu waslam lakin nabigu waa ka naxariis badnaa cumar waana ka deganaa waa ka dabacsanaa ruuxa qalbigiisana waxa ruux uusan wixi tuusan dembi ahayn in badan buu ku xaqdhawri jiray wixii dembi ma ahayn iska ciyaari wuxuu ahaa xoogogu iska baashaal maadaama uu marka saxaabigu xoogow nabi maxamedow ilaahay baan ammaanay adna waa ku ammaanay iga dhegayso kaa dhegaysan maayo xoogow waxaa weeye hawl culus weeye dayb in laga dhegaysto wakhti la siiyo xaggana loo sheegay inuusan sii qiima badnayn howlahan gabayaha aan shaqo badan laga dhiganin baa la tusiyey idan waa la jamciyey masaalixdo dhan ba ayb aciifun buu sheikhu laakiin sida raaj xadiku xasan wey xadiiku waa xasan maxaa yeele shawaahid fara badan buu leeyahay iyo mutaabacaad ayb waxaana arinta fafaashay ninka loo yaqaana saaxib zawaaid ilmufrad safxada boqol konton iyo lix waa lagu laaban kara xadaana sulayman bn xarb alasdi iqatin xaafid qaala xadaana xamaad ibnu zayd ibnu dirham albasri can caliy ibnu zayd ibnu judcaan ninkaadaynu suma daciifkaawo can cabdiraxmaan ibn abi bakrata ataabici aljaliil can aswad ibni sariic ayib qultu lilnabiyi nabigu waxaan ku idhi madaxtuka nabigu waa ku ammaanay wamadaxtu allaha caza wajal allana waan ammaanay ilahina waan ammaanay xadidka hadda waynu soo marayna wy baabu icطaaءi shaaciri icطaaء ashaaciri idaa khaafa shara wuxuu baab yahay shaacirka xoogow in laska siiyo abaalgud ah markaad ka baqo inuu ku caayaba ayib nin waxaa jira mugta dadan xoogo iska qabanin gabay kugu darayaan gabayga marka wax diiwaan buu geli taarikh buu geli haddii xogo gaba ti ay kuu marto cay ama xogo tia lagugu caayo waa la kala dhaxay hebel wuxuu yii baa lii waagaas waxaan ka arina wey marka intay ku qaban lahayd tain baraa kugu dhici lahaa xogow kiita kodhooga iska hagaajinka isaga <laughs> xadaثna عaliي ibn cabdالlah الmadini qaala xadaثna zayd ibn xubaab wa صaduq ila ana xadiiثahu can الthawri fiihi ضacf قال xdثna يوسف بن cabd اللh بن نujayd بن cمrان بن xuseين الkhزاacي ذakr بن xbاn في ثقاt qاla xadaثnii abي oo نujayd ah maqbul ba xaafidku leeya bmacnaa layn xadيiث ma lam yutaaبc أna شhaacirا min gabyaءa ayaa jaa u yimid ilىa cمrان بن xusein bu صxaabiga jaylka faacطaahu xogow iska siiyey xogow tabiina ah ayuu siiyey faqiil lahu waxaa lagu yihi cمraan tucطي شhaaciran ma gabyaadaad xoola siin inta miskiin iyo itaam iyo araamil iyo intaasoo bahay ay jirto miyaad nin gabyaaa hadda lacag ku turtay qaala wuxuu ihi ubqii calaa cirdii ubqii waxaan reebanhayaa difaacanayaa calaa cirdii sharaftayda wax siiya in angamanaye waa mid baasu haddaad xugu tuur bakilima kugu cay beribu ba bananka la istaag caraboo dhan ay muslimiin ku dhex marin ayib marka ubqii waxaan reebanhayaa u danaynhayaa calaa cirdii aniga sharaftayda xadiis baa ku asaxay dubuu acraadakum biamwaalikum dubuu cana acraadakum biamwaalikum cirdigiinna sharaftiinna ku difaaca xoolihiinna xoolahaad leedahay inay ceeb ku sii mushkilo wey yani wax lagaa sheegi lahaa ama lagu caayi lahaa ama bukhl lagugu tilmaami lahaa isdaafi xoogow yar soomaalidu way taqaanaa waxay yidhahdaan mahma ahaan intuu magacaadu hallaabi lahaa bay maalka laga hallaabo intii magacaada sharaftu hallaabi dhumi lahayd maalka laga dhumo laakiin beriyaanab waa la isbedelay hawshaa socon mayso nin wax kastoo laga sheego meel kastoo ku sharaf dhacayo gel haduu shilinka helayo waa adduunya interes baa lagu leey interes baa loo dhimanaya war interes u dhigo nin inkaar qabas nin culimoa ama nin muslima oo sharaf leh oo dan leh oo diin lamatiid hawshaa halkuu taalan biyo cabaal meesha meel mal waa dhabar dhamaatay wey marba hadday biyo cabaal yeelato maca salaam waa sidayseen ضaciif اlisnaad bn jayd bn cimraan laa yucraf bimana maqbuul wey baab laa tukrim adiiqaka bima yashuqu calayh laa tukrim haku karaamaynin buu baab yahay adiiqaka yani saaxiibka iyo rafiiqaada iyo wilaayagaada iyo gacalkaada bimaa yashuqu caleyh wax dhibahaya wax asagu u dhibsanayo dhibba ku ah xurmahana oga dhigin xadaana muxamed ibn musanna abu musa albasri sheekh اljamaca qaala xadaana mucaad ibn mucaad alxaafid aiqa qaala xadaana ibn cawn cabdillah ibn cawn waa min التابعين عن محمد بن سيرين أو من ثقات أتباع التابعين عن محمد بن سيرين قال كانوا يقولون كانوا وحياها ينسحاب الله التابعين كبار التابعين يقولون كوير هذا لا تكرم كرامين هماموس هشرف صديقك صاحبك أما رفيق هذا بما يشق عليه وحد بهاي طيب nabigu sal slam wakii ummadda ka reebay in xataa ruuxa martida ku ah aad wax tabartada ka baxsanay awooddaada aad iskugu lafajabiso kadibna ay keento inaad kadib ka daasho martiqaadkiisi iyo wanaajintiisa ayib idan waxba takaluf badan wix tabartaada ah intaad kari karteen dhib lahayn ayib ku xurmee aaniyan asigi wuxuu dhisan ha ku xurmayn ayaa kulaw ficnaato oo wanaag ba ha noqoto dhankaada laakiin asagoo hadduu dhibsanay kala daa baabu ziyaara wuxuu baab yahay booqashadii xadaana cabdاllahi bn cuثmaan iqat xaafid ibn jabla ibn jabl cabdaan ba magaciisa laqabkiisa loo yaqaana qaala xadaثana cabdالlah bn murad alkhurasani imaam اlmarawiza akhbarna xamaad bn salma abu salmة albasri can abi sinaan الshami ciisa bn sinaan dhowr kor ban soo maray sheekhan ciisa bn sinaan alqasmani layh xadiiث can cuثmaan ibn abi sawda ومن ثقات التابعين عن أبي هريرة عن النبي قال إذا عاد ahahu walaalkii xaala kowni mariidan wey lann cijaadadu waxaa loo isticmaala ruux markuu xanuunsan yahay haaliban idaa caada hadduu booqdo arajul ninku akhaa walaalkii oo muslim ah oo amase zaara uu salaamo saxiixan ziyaarada inta badan waa loo socdo rux markuu yahay ruux markuu bidqado fayow yahay anu soo salaamo baa aynu soo bariirina wey markuu ruux xanuunsan yahay hebel aynu soo bariirino waa booqashadii cibaadada wey aynu soo salaamino waa maxay waa ziyaaradii gaalo ama uu salaamo ama booqdo xaala kowni saxiixan qaala allahu caza wajal alla wuxuu odhanayo lahu lizaa'iri tibta waad wanaagsanaatay niyo wa waxaa kaloo wanaagsanaaday mamshaaka socodkaada socodkaniyo hawshaada ku jirtaa hawl khayr weeye watabawa'ta waxaa diyaarsatay manzilan guri iyo boos fi ljannati jannada gudaheeda guri baad walaal kale waad salaamaysaa lilaahi waad soo salaamtay waad booqatay waa bariisay dan kale kama lihid waa la iyo walka xanuunkiisaad ogaatid wuxuu ku beriyaad ka warqabtid wax kale idan waxaa weyaan ruux camal khayr ku jiraata xadaana bishr bn muxamed albarwarsi xadaana cabdulahi mubaarak can ibni shawdab can ibni shawdab cabdulahi bn khuraasaan baa yaqaana waa saduuq qaal wuxuu yiri sheekha samictu malik bn dinaar albasri waa saduuq wey iqaat ataabiciin asubaxaa ninkaasaan maqlo yuxadiu ka waramaya can abi haalib mukhtalafun fiihi ila ana raajixa saduuq waa ninkii caanka ku aha in wax ka wariyo abi umaama xadiis alkhawaarij abawil wax ka warin jiray can ibni dardaa qaala waxay tiri saxaabiyaddaas zaarana waxaanu soo booqday salmaan waa aduu tahay ibni dardaa alkubra zaarana waxaanu soo booqday salmaan min almadaa'ini salmaan alfarisi wuxuu naga soo booqday marka ayagu shaam bay joogaan ama waxay joogeen rabara oo madiine korkeeda ahayd madain bu noo soo magaalooyinka laga furtay reer faris furs nimanka laga furto kaysraa iyo dhulka laga furto wey ayb iraniyiinta meesha laga qabsada wey zaaraha salmaba wuxuu naga soo boqonaya madaa'ina meesha loo yaqaano ilaa shaami shaam buu noogu yimid shaam marka ay joogaan xaala kownihi maashiyan lug buu yimid gaadiidka antuhu laaciy buu intuu ka soo nugul maxaanku raha asbahaan iyo madaain ka soo dhowey yushar imanaya soo damushku imanaya wa akar an boqoloo kilomitr wax ka badan wey calaa qalibta adii liyaado ka soo lgo dahraan iyo meelahan asbahoon iyo liyaado lyihahdona waa ka badan kumay gaadhaysa log bu ku yimid maaha dhankan turkiya jirtaa dee ka dhan koonfurta soo noqon mayso walaaya maadaamana waxay moodaya inay dhayo dhankan hadda dahraan ay ku cawdin tahay ah, ayb shirinku kale madaayin xagga webiga firaaf bay saaran tahay cala aqali taqdiir xaafkaad hadda laga bilaabo dariishka iyo baqaa u waa ka badan waxa ku dhow yaraan kun waa ku dhowdaa idan lugba ku yimid dankaana ma laha abu dardaa iyo salmaan nabiga walaaleeyey oo waxaa ka dhaxaysay ukhuwa islaamiya khaas ah tii caamkaad aan ahayn ma kii cananan jiray wacalayhi cala ra'si ilmaa waxaa saaraaki sacun busto wati markay labis u ahaa gaagu wato wa andarward andarward andarwardku waa maxay waa sarwaalka luungahana aan harin sarwaalkan gaabana aan ahayn mana gaabno idan luunguhu waa midka booro ilaa layaha ku dhowaanaya dabagaabkuna waxaa weye midkan lawriyaha korkooda qabanaya man dhaafaya halkaas mana qaban gaara lowgu dhaafaayo hoosna ma gaarayo kaas waa layhahdaa tirikuwati miyan dhana tirikuwati waxa wey hadda mogtahay ama shacra saaqit aludunayn dhaga dhaadheer min dhaga weyna waa ahoo de qaash ah nin weyn laf weyn buu ah idan nin markaa go weyn iska wata sarwaal gaabana halkaa cididda aan joogana qaba madaxii soo xirtoo tima yar lafta ku sameeye xaggana dhaweyla buu dhashay xogo waa laga qurxisay markaa suura ahaan ruuxa ma muuqaal kore ayib tiiduu tilmaamayaa ninka raawiga saaqat aludunayn wuxuu leeyahay yani wuxuu u jeedaa annahu weli shaniya kaana wuxuu ahaa salmaan arfasha arfasha waa maxay nin dhaga waaweyn wey dhaga balbalaaran rafasha rafasha waa maxay bimacnaa cadumad uduruhu wa carudat way markay dhinku ballanaan tahay ayib faqiila lahu waxaa lagu yidhi salmaan shawahta nafsaka naftaadi baad suura badashay waad isxumaysay waad iswaad xumaysay waad ku ciyaartaa leeyi madax baad soo xiiratay sawaa gaaban baad soo qaadasay dhegii baa ku waaweyn waa sidee go' bistaad ka wadataa saxaabigu waa la kafsadiyey qaala wuxuu uhi saxaabigu ina alkhayra khayr alaakhira ina alkhayra khayru alaakhira khayr iyo wanaag midka aakhira wey waxba adduunyadaas u lagoyn nabigu ama bustuunan qaado ama mid qaadan qaado camalkaada aakhirada ka meesha intana waxaan helay bu anugu ina kala wadi le salmaan marka zaahid buu ahaa zaahid bimacna alkelim u ahaa aad buu weliba ugu daraa adan wakiisuma markaa isku dhaaan isqabteen ninkii u tegay ninkii walaashay guursaday markuu ku diiday wakii beerta ugu tegey way soo raaceen guriga l guriga salmaan waxaa imid buuri xoogow dhagaxyaal isku barkan hayo haweenay addoon wax u karinayso iska tacbaan ah dadba marku waxay dareen marka hore waxay kaa firin gurigaad joogtay fiirinayaan eegaayaan adiga dhan waa laggu qiimayn gurigaad joogto maxaa u yaalla fadhigiis muxuu yahay hawlahaas daariyaa la fiirinaya saxaabad nabi maxamed walaha hawlaha niman ku jira maahayn baabkaa goobay is jirinba baabka adu ku xisaabtamaysaa isku kanaalba kuu jirtaan ayib sheekh wuxuu hi xasan duuna qawli ibnu shawdab inta hore xadiidku waa xasan amaa warka dambe ibnu shawdab ee ah ru'ya salmaanu wa calayhi kisaabun madum ra's saaqit aludunayn yacni kaanahu arfash faqiil lahu shawaata nafsak intaa waxaan ka ahayn xadiidku waa xasan bui intaa laakin waa mucdal mucdal wey maxaa yeelay ninkan waa maxay wuxuu arrinta ka dhigaya waxaa u dhexeeya iyo salmaan waxaa u dhexeeya bnu dinaar iyo abu khaalib umu darda idan marka mucdal wey laba waxaa ku jira ruuxu isku xidhi wax kala gooy waxaa dhaca meesha ka maqan maali bnu dinaar waxaa kaa ka mara abu khaalib laba isku xigto bitawaali baa dhacda marka mucdal ba xadiis noqonaya inta qaybtaas laakina qawla salmaan ina alkhayra khayru alaakhira waa saxa marfuucan xadiis marfuuca wey ayib xataa maalinkii la qoraya khadaqa erayada nabiga saxaabadu qaadayen qaybo ka mida yaa ku soo orortay fi saxiix baabu man zaara qawman faطacima cindahum fadl sheekh qawman ninkii qolyo booqid oo baab yahay faطacima cindahum agtooda wax ka cunayay raashin wix lamida xadaثana maxamed bn salaam albikandi qala xadaثana cabdالwahaab bn cabdilmajid aلthaqafi can khalid alxada ibn mihraan can anas bn siriin can anas bni malikin anas bn siriin waa maxamed siriin walaalkii waa nin iqa ana rasuul اlahi rasuulka ilaahi zaara wuxuu booqday ahla beytin guriguu booqday oo meel ansaari ansaarida faطacima waa cunay cindahum agtooda dacaama raashin buu ka quutay falamaa kharaja nabigu markuu soo baxay amara bimakani min albeyt markuu meeshuu raashin ku cunay nabi ka baxay ama raashinkii uu ka farxashay amara wuxuu amray bimakaanin boos buu amar min albeyti ka mida in la nadiifiyo la hagaajiyo fanudixa nabigu waxaa biyo loogu shubo loo nadiifiyey lahu lirasuulilah calaa bisaatin gogol darin baa xogow la jafay oo la hagaajiyey xadiidka anas ee fi baad garanaysaan qad iswadda min tuuli maa lubis qisadii wey fasallaa calayhi nabigu waa ku tukaday meeshii wa dacaa waa u duceeyey lahum liahli ilbeyt qolihuu nabigu soo booqday haddana waa u duceeyey ilahi buu u baryey xadaثna cali bn xujr ibn iyaas الsacdi ثiqة xaafid qala xadaثna صالح bn cmr alwasطi ثiqa can abi khaldata khaalid bn dinaar atamimi baa loo yaqaana waa saduuq qaala wuxu uhi sheekaas jaءa waxaa yimid cabdاlkariim abu umayata ibn abilmukhaariq ayaa yimid ila abilcaaliyata الriyaaxi ninkaas ayaa ninkaa booqday wlxaal calayhi iyaabu suufin wa calayhi waxaa dushiisa ahaa iyaabu suuf dhar suuf ah dhar dhawar laga sameeyey faqaala lahu abulcaaliya wuxuu ku yidhi yaa dharka qaba cabdulkariim baa qaba dharkaas suufka ee qallafsan inamaa haadihi tantana waxaa weeye dharkan aad qabto iyaabu ruhbaani qaysiska dharkooda weye boobabka dharkoodaad qabtaa bul cabdilkariino وفي رواية عند أبي نعيم في الحلية إنما hذiه زي الرهباn waa lbskii iyo qaybka ruhbaanta u lbisatay in kana اmسlimuun mسlimiintu waxay ahaan jireen إidaa تaزaawaruu markay isbooqanayaan تajamluu kuwa isqurxiya ahaayeen waa issoo booqatay walaalkay isu salaamahayda maad wii dharkaada qaybta u fiican soo xidhay waa maay ninkaana qaba kuboodka iyo bustaha wata ayb idan marka dan la booqanaya waxa laga qabanaya xoogow dhaqankii salafka in lase rabeeyo baa laga aadanaya sae waxaa laga qaadanaya in laga fogaado dharka kiristanka iyo yuhuudda iyo gaalada hawlahaas in laga leexdo taabicigu waa naqdiya arrinta ayada nabi maxamed cabdilacna wuxuu yidhi inamaa yalbasu haadihi man laa khalaqa la wa riwaaya inama haadihi libaas inama yalbasu alkufaar ayib gaalada xeerta dharkan waa dharkii gaalada xadiidkii cabdillah camr bn caas fii saxiix muslim idan inta la khilaafi kare laga leexan karo waa in laga leexdo zayan wacaadatan waqalban waqaalaba xadaana musajid ibn musar xadaana yaxya ibnu zakariya ibn abi zaa'ida iqa can cabdilmalik ibn abi sulaymaan alcazrami saduuqun lahu awaam qaala wuxu uhi sheekh xadaana cabdulahi mawla asma cabdulahi ibnu kaysaan baa loo yaqaana iqatun jaliil qaala wuxuu uhi akhrajat ilaya waxay ii bixisay aniga asmaau asmaa waxay ii bixisay jubbatan bay iisoo bixisay jubbad inagu jubbad waa dhihi jira laada jubbada dhaa u taqaana ma umalaynba baalkan hadda la xidhe dhaxa ku leh xadhigga wey ku leh waaga somaa jubbad dhihi jireen gaaban jubbad bay u yaqaaneen hadda koor badan ma filaya waa koor yar yar weyn baan filahaya jaakatinka maaha waa jubbad wey dalgaad lahay haab jaaketka maaha waxmadanuka xidhaan oo gaaban buu ahaan jiray meeshan xariguu ku lahaan jiray badhamo waaweyn buu lahaan jiray dhexda xarig lagu xidho ballaaran buu leeyay waa kan waashmanko gaaban kaas jubbatun jubbad bay ii bixisayo min dayaalisa dayaalisa ka samaysan yani dayaalisku waa nooc min dharka lagu labise lagu xaragoodo wey ee loo qaato xaragada loo qaato korka la saarto ee labisaan loo qalan ayib marna jirkaa lagu tolaa marna isagoo go-ahaana la qaataa dayaalisa waxaa ugu dhow hadda nooca loo yaqaana shaalka go-a shaalku og haalka hadda waxaynu u naqaano iyo tayaalisa fi cahdi salaf nafsa shay wey atayaalisa huwa shaal shaalka wey ayib shaalku marka wuxuu leeyahay liidimo dhaxda ah geesaha laga mariyo quruxoo alka la saartoo mar markaa lagu talaa marka qaarkood ayib idan taasay u soo bixisay calayha shaalka waxaa ku yaallay ama jubbaddaas libnatun yani ruqcatun xogoo kalan ah kab yar baa ku yaallayo shibrin taa ka dhan qadru shibrin xegow kale ma ah oo taaka dhan baa ku taalo oo min diidaajin xariir ah. ah wa ina farjayhaa laa yadlacna yani korku wuxuu leeyahay ibna dambana dilaa bu leay agga dambe dhabarka waa taqaanaan dhabarka wuxuu ku leeyahay dilaac oo fiida dambe waa ka furan yahay koorka la xidho qayba dhabarka waa iskaga dhigan yihin meel furan ma laha qaybna meel furan bay leedahay qaybta dambe way furan fatxay leedahay qaybna ma laha waa taqaanaan soo ma xaggana waa ka furan yahay agga hore waa dhanka laga gashan laha dhanka horena waa ka furan yahay xagga dambena dilaac yar buu ku leeyahay oo eh, labada meelood maxaa ku yaal waina farjayha labada dilaacna waxaa ku yaalay eh, ka furanta maradu waxay ahaay makfuufaana kuwa lagu afgaaray bihi bidiibaaj makfuufaan waa lagu afgaaray marka afka lagaga tulo shayga shayga fiidiisana waxaa ku tulaysaa fiida lagaga tulaya asagoo laguma tulay inta fiidaha suusa u tifmin ama ay qurux u noqotaa fiidaha lagaga afgaaraya xoogu xariir ah afgaar waa taqaana bay taqaana ayib meesha tarashka lagaga dhejiyo maryaha qaarkood baa lagaga dhejinaya faqaala waxay tidhi haadiyatan tadan u jeeddaa jubbatu rasuuli nabi maxamed jubbadiisii koorku xidhan jira weeye kaana wuxuu aha yalbasuha kay u xidha lilwufuudi waftu markay u yimaadaan iyo yowmal jumcati maalinka jumcada ah buu ku xaragoon jiray waxa yarkana afgaarkaasu lahaa idan waxaa laga qaadanayaa xaaritu haddaysan badnayn oo afar furood iyo taakiyo aysan ah ka badnayn dheer ahaan bay taak u ahayd dheer ahaan bay taak u dhannayd laakiin in taaki oo ballac ay noqoto mamnuuc wey liilan dheer laakiin waa ku samaysan kartaa oo fiida ah ama dheecan kana laakiin in wix ballaciisu uu afar shan farad ka bato ama afar ka bato ama taakaba gaaro xaaraan wey hadda nin ragato ayib idan waxaa laga qadanaya nabigu inuu u xaragoon jiray markay wafdiga u imaanaya martidu iyo jumcadoo kale baa laga qadanaya xadaثana almakiy ibn ibrahim min kibaar shuyuukh الbukhaari qala xadaثana xandla ibn abi sufyan almaki ثiqaة habt can saa'ib bn cabdilah ibn cumar qaala samictu cabdulahi bni cumar qaala wajada cumaru cumar wuxuu helay xullata istabrqin bilad xariir ah xullata istabrq istabrqu waa xariirta keeda adag wey waa nooc min xariir oo kaliid ah faata wuxuu u yimid oo oola yimid bihaa xullada annabiy xullad suuqa lagu iibinayo soo mar cumar oo bilad quruxsan oo xariir laga sameeyey ninkii lahaaba weynakeen isuu kaxeeyey nabigu u keenay ama uu ka soo qaaday faqaala wuxuu uhi ishtar haadihi nebi maxamedo iibso baashan walbasha xidho cinda aljumcati maalinka jumcada la gaadho oo waxaad xidhotaabuu xiina waktigii taqdumu calayka alwufuudu markay wafdi ku imaanayaan markay marti iyo carab wafdiga ay ku imaanayaan labada labada xidho ku labiso faqaala calayhi salaatu wasalaam inamaa yalbasuha xarirta waxaa xidha un man laa khalaaqa lahu man laa nasiiba lahu man laa xaddan lahu inaan dheef ku lahayn nasiib ku aakharo fi laakhirati ruux ayaan doorno gaala xidho <clears throat> wa ataa rasuul allah rasuulka ilah waxaa u yimid bixulalin ama u utiya eh, rasuul allah rasulka ilah waxaa loola yimid oo loo keenay minhaa min alxariiri bixulalin bilaba fara badan taas waa dhacday maalmo kadib baa nabig waxaa loo keenay bilaba fara badanoo hadiye ah oo lasoo hadiyey faarsa nabigu waa diray ilaa cumra bixulalati hal isku joog buu nabi cumra loo geeyey isku joog dhanoo xariir ah buu yii nabi maxamed cumar ha loo geeyo cumarna waxaa ku dhegan kii hore nabi maxamed hadalkiis uu ku diiday yidhi inamaa yalbisu haadihi man laa khalaaqa lahu fi wa ilaa usaamata bixulla wa ilaa caliyi bixulla cali wuxuu ha loo geey isku joog usaamata museed isku joog cumar isku joog nabigu waa qaybiyey kala qaata buu faqaala cumar wuxuui yaa rasul rasuulka ilaahayow arsalta ma soo dirta arsalta wey ma ii soo dirtay bihaa xulladii iyo xariirtii ilaya aniga laqad samictuka waan ku maqlay taquulu adoo leh laqad samictuka aan ku maqlay taqwa adoola fiiha fi lxullati fi lxariiri maa qulta maanada xariir iisud nabi maxamedo anoo kaa maqlayba hadda kur hadalkii ahaa inamaa yalbasu haadihi man laa khalaaqa lahu fi laakhira see maanaa gaaloobay ma waxyigaa iga warramay see wuxu jiraa nabi maxamedow faqaana tabiicuha waad iibsan anuu xidha kuma dhihin xariir xidha kuma dhihin miyaadan iibsan karin dahab nin raga inuu xidho oga bannaano laakiin ku ganacsan karaa wuu soo ibin karaa xaaladii siin karaa idan wax aan lagu ogola inaad xidhato laakiin aad isticmaali karto qaab kale oon xidhasho karan loo isticmaali karaa jira ayib fabica waad iibsan baa nabigu ku yidhi aw taqdii waxaad ku gudan bihaa ayadaa xaajataka dantaada oo kanu soo marray cumar inuu u diray nimay waala ahaayeen oo gaal ah oo maka joogay waa ina soo mara baabu fadli ziyaarati buu yahay booqashada fadliga leedahay xadaana sulaymaan bn xarb alasdi wa muusa bn ismaaciil atabudaki qaala labadaa sheekh waxay yidhahdeen xadaثana xamaam bnu salma can haabit albunani ثابت ناصر البناني عن أبي رافع نفيع بن رافع السائق ثقة عن أبي هريرة عن النبي قال زار رجل نبا وحوب وعضي أخا له ولا لها في قرية تولئي دقم أكلها نما صاحباء هايين ولله جعل هايين ببوقضي زار رجل با أخا بوقضي له أسوسنا في قرية تولى دقنا أما مقالة دقنا faarsad allahu rabbi wuxuu cimalgeliyey lahu ninkii zaa'irka ahaa malakan irsaadku waxaa weeye in dhabaha laguu fadhiisto cimirka laguu galo jid bad haysaa dhexda in lagu fadhiisto wey ninkuu ninku ku dilaadoonahaya ama uu kaa naxiya doonaya marka lagu gabado kale la bimacnaa maxay wadada ku socday baa malag loo soo fadhiisiiyey malakan malag calaa madrajatihi calaa ariiqihi wey madrajadu waa ariiq lianna annaasa yadrujuuna fiiha wadadu hayey baa malag loo fadhiisiiyey faqaala wuxuu ihi malagii markuu meeshii soo gaadhay ayna turiid ninyow xaggeed u socotaa qaala wuxuu idhi akhan lii baan u socdaa walaal aan leehay saadalqarya magaaladan walaal aan saaxiibanna oo gacala baa degan asagaan salaamahaya faqaala nabig wuxuu hi hal lahu calayka min nicma hal lahu ninka walaalka ma u sugnado ma kugu leeyahay calayka dushaada min nicmatin wax abaal ah wax abaala uu kuu galay ood u gudaysa miyaa jir usoo lugaysay mise dar ilaahay walaaltinimo islaannimaad u booqonaysa oo tarabbuha ad u abaalgudaysa yani tarubha ay u korinayso u ilaalinayso yani abaal iyo gallad aad ninka u dhowrayso miyaa jirta mise dar ilaahay wax idiin dhexeeya ma jiraan oo waalnimo ka ahayn tarubhaa aad u ilaalayso wey ninka aad u ilaalinayso u dhowrayso qaala wuxuu ihi ninkii laa wax gacaala iyo wax nicmada iyo wax gallada ugu leeya ma jiraan inii uxibu fillah ilahay dartii man u jeclaa alla dartii besa intaa man u lugay qaala wuxuu ihi fainii anugu rasuul ullaahi ilayka rasuulka ilahayba malag baan ahay wey wihi binu aadam ilaahay baa isoo diray ina allaha ilaahay axabaka waa ku jecelya waana ku jeclaaday kamaa axbabta saa u jeclaatay madan kale idinka dhexaysa maya dar ilaahay magaalad kugu leeya abaa ladu maya maxaa ka dooni dar allaan u jeclahay intaa inaan kuu sheega laiso diro ogow dhan baalkaas waa ku gaaray waa maxay farriinta ayada ilahay waa ku jecel saad u jeclaatay walaalka idan fadliga ilahay laga qaadanaya ina interest isku ilaaliyo islaamnimo iyo waatib isku ilaaliyo interest laga baxo ayaa meesha laga qabanaya baabu rajul yuxibu qawmuhu walama yalxaq bihim wuxuu baab yahay nin ruux jecel ama tal jecel le qabiil iyo qoys walama yalxaq aan gaari karin bihim bilqowm yani camal ahaan ummad baad jeceshahay saxaabadaad jeceshahay taabiciin baad jeceshahay salafu saalix baad jeceshahay ahlulkhayrkaad jeceshahay laakiin adugu waxaa taxogow nin gaadanayo gaasiraya oon tabar badan haynin ka warna aakhira xaggeed kale tegaysaan xadaثna cabdالlah بn mسلمة القacنبي qال xadaثna سulayman بن غيرة المkزومي عن xumayd بن هiلاal الcadوي ثقة cاalم عن cabdاللh بن صاmت الغفاrي الbصري عن أbي ذri qاal qultu ya rasuul qultu waxaan ya rasuul rasuulka ilaahayow الrajul bal ka warran wey nin yuxibu jecel alqowmu tal buu jecel yahay qaraabadii dad buu jecel yahay walaa yastadiicu mana awoodahay an yalxaqa inuu haleelo gaadho oo la yimaado bicamalihim camalkoodii saxaabada waa jeceshahay ahluhayrka waa jeceshahay awliyada ilahay subxana waa jecesha laakiin camalkooda habeen meel kama gaadhin maxaa tala see loo gaara qaala nabi wuxuu ihi anta ya abaadarin maca man axbabta anta adugu ya abaadar abaadarow maca man ruux macii baa tahay maalinka qiyaamale jirankiisa axbabta aad jeclaatay ninkii gaal jeclaaday gaalbu aakhare raaci ayib ninkii chelson iyo liverpool laga kari waay mxu sheeg iyo quranka laga kari waay iyagunbu raaci ayb ninkii si alusa yani qalbiga qalbi buu raacay baa la kala tegey ninku ninkuu jecel yahay buu ku baab yahay kitaabu almuxibiin maca almaxbuubiin abu nucaym baa kitaab ka qoray labaatan saxaabi xadii ka soo ororiyey akara min cishriina saxaabiyan yuu xadiiska ka wariyey kitaab buu ka qori lahaa kitaabu maca almaxbuubiin inta kuwaas jecel iyo kuwii jecel baas raacaya lakala hadhi maayo idan haddaad rasuulka ilaahiy saxaabada muslimiin ee alukhada jeceshahay macahum camalka kale khayrkaan la timaado iimaan la timaado haddaad oo muslim iska dhigahyo gaalo lagaa kariyo gaalama raaci warka waa dhan ya qaacido kuliya awey qultu waxaa nabi maxamed haddaad xukuntay inii anugu uxibu allaha wa rasuulah haddaad tahay nabi maxamed ruux kastoo cidduu jecelyu aakhara raaci doonaa anigu makhraati ka ahow alla iyo rasulkaan jecla qaala wuxu uhi anta maca man axbabta ya abadar abadar waa loo qiray inuu ilahay rasulka jecel waa loo qiray nabigu wuxu dhih may maad ma jeced hawshaas ay been tahay oo abudar iska sheeganaya yacbaa odhan lahaa maadaama aan ka daalna warka la dhihin nabigu waa feermiyey ana abadar yuxibu allaha warasuulah ma sha allah abadarow ilahiy rasuulkiisa baad raacaysa maalinka qiyaama <clears throat> طيب xdثna مسلم بن إبراهيم الأزدي الفراهيدي قال xdثna هiشام بن عبد الله الاستوائي قال xdثna قتاaدة بن دعامة السدوسي عن أنس بن مالك قال أنa رجuلا nin ba sأل النبي nabiga weydiiyey faqاala wuxuu ui ya نبي nabi ilaahayow mata الsاacة قyaamada goormay dhici قyaama la kari waaye faqaana wuxuu wamaa acdata laha maxaa u diyaar garaysata mta nimbe suaal buu keeni waxbaa laga faa'iday dhibba ma laha saxaabi wuxuu lisii nabi maxamed qiyaamaha goormay dhacaysaa ayib nabi wuxuu yihi jawaabtu waxaa wey wamaa acdadta maxaa u diyaar garaysatay laha lilqiyaama qiyaama markay dhacdo waa la kala bixiye fariiqun fi ljannati wa fariiqun fi saciir weeye nina gaaladu raaci nina muslim buu raaci xadiiq maxaa u diyaarsan sida aduba camalka la diyarka la dabcuya wuxuu yihi saxaabi maa acdadtu ma diyaarsanin laha lilqiyaama min kabiir wax fara badanoo camala sadaqa badan iyo soon badanoogow laakiin ilahay rasulkisan jeclay asxaabigiisa wada hol culuswey xunin cibaado badan ma iye idan sadaqa badan ma iye laakiin ilaa laakiin bura anii anugu uxibu allaha warasuulah ilahay rasuulkiisaan jeclahay bu nabi maxamed faqaalana wuxuu hi almar'u ruuxu maca man axabba ruux maalinkii qiyama wuxuu raaci doonaa cidu jeclaa qaala anas wuxuu ilen goobta fadhiya famaa ra'aytu lmuslimiina muslimiintii ma odaya saxaabada ahaa farixu kuwa ku farxay bacd alislaam islaamka dabadii ashadda wax ka daran mima farixuu yowmadin buur weligay maarag buur muslimiintu maalinkaasay u farxeen maalin lamida buur allahuma maalinka islaamka galeen mooye ruux kasta maalinkuuso islaamay ugu farx badnaada waxay garanayeen gaalnimadu waxay tahay xumaanteeda kharibnaantadeeda waxaasay fahmayeen ruux markuu soo ruux xabsi ka soo baxo diin iyo nicmo islam soo galay ayb fama ra'aytu maarag buur almuslimiin farixu kuwa farxay bacd alislaam bacda dukuuli fi lislaam ashadda wax ka daran mima farxu yowmaidin maalinkas u farcen lanna waxaa loo feermeeyey ruux kasta cidduu jeclaa inuu raaci doono nin waa iska warqaba wuxuu yahay inuu rasuulka jecel yahay inuusan jeclayn inuu raggii khayrka jecel yahay inuusan jeclayn ahlu khayrka saxaabadu waa is idan nin qalbiisu ka farxahaya isagaa iska warqabee ayib baabu fadli kabiir ruuxa weyn fadligiisuu baab yahay waa ah xadaana axmed bn ciisa ibn xasan almasri in badan soo marray saduuqun tukalima fiihi تكلم في بعض سماعاته بعض سماعاته baa laga hadlay قال وxu uhi xdثna cبد الله بن وهب القرشي mولاaهم <clears throat> عن أبي سkرة cفوا عن أبي سkر حmayd بن زiياad صدوq yahy عن أبي qusayطin baa ii qoran laakiin waxaa صaحيiحaad moodaa عan iبن qusayd wuxuu ibn u qoray ma jira ibn qusayd baynu ku soo maray saasa raajx saasa صaحيiح عan iبن qusayطin waa يزيid بن cabd لله بن qusayd الlayثي an abi hurayraa can nabi qaala man lam yarxam ninkaan u naxariisanin sahiranaa kaanaga yar oo wayacrif aan aqoonsanin ictiraafin xaqa kabiirina ka weyn xaqiisa aan meel saarin falaysa mina naga mid ma ah ilmaha yarka u naxariiso u dabacsanow u danqo ninka weyne kaa daweyn walaalkaa xurme meeshu ohan jir ninka mran ayrkii irxam asagiir wakrim Eh, eh, irxam er-, eh, waladaka wakrim akhaaka waqir buu ohan jiray waalidaka macna noocaas wuxuu ohan jiray dadka saddex ka dhigo ruuxa kaa yar ilmaha dhasha ka soo qaad ninka kugu facya kugu ayniga walaalkaa ka soo qaad ninka kaa weyn aabbaha ka soo qaad warkua dhan yahay dadku waa intaaba wax kaa yar wax kugu fac kugu ayniga wax kaa weyn dadku intaaba idan markaa xumaa yeelanaysaa nin qiimada noqonaysa nabigu wuxuu ilmaha ruuxa yar ninkaan u naxariisanin ka weyna aan xurmaynin xaqiisana aan ictiraafin falaysa mina oday baa tay weydkiya iyo caanihii biyaa isku dartay iyo maskaxdaa kufudo waa gar naga fadhiiso dadaadi waa laga soo tegay xilli baa dad ahayd hebel ahayd naga fadhiiso odayow hawlaha hadaad noqosho diin la'aan wey waa diin la'aan xadaثana caliy ibn cabdillahi اmadini qala xadaثana sufyaan bn cuyayna xadaثana ibn jurayj cabdilmalik ibn cabdilcaziiz ibn jurayj can cubayd الlah bni caamir sida raajixa cabdiraxmaan ba magaciisa loo ninkaas cabdiraxmaan ibn camir almaki iq can cabdilaahi bni camr bni caasim yabluq isagoo la gaarhaya bihi xadiidkan annabiya hadal ibn camrna waa hadal nabi maxamed salawatullah wasalam alayh qaana wuxuu ihi man lam yarxam ninkaan u naxariisanin sahiirana kaanaga yadha muslimiinta wawa yacrif aan aqoonsan niman garanin xaqa kabiirina kaanaga weyn xaqiisa iyo xurmayntiisa falaysa mina xadaana maxamed salm albikaji qaala xadaana sufyaan bn cuyeyna can ibni abi najiix cabdlahi bn yasaar almaki samica cubaydlah ibnu caamir samic wuxuu maqlay ibn najiix cubaydalah buu maqlay ibnu caamir oo cabdiraxmaan ah haddayna soo maraynaye yuxadiu ka warramaya ka sheekaynaya wax ka soo turinaya can cabdilahi bn camr caas yabluqu bihi nabi milah xadana cabda ibn sulaymaan dabi cabd ibn sulayman klaabi aa afwan cabda ibn sulayman klaabi waa nin iqo xaafida can muxamed isxaaq bn yasaar saxbi lmaghaazi saduuq xasan xadiid ila anhu yudlis can camr bn sacib can abi can jaddi qaala qaala rasuul lah laysa mina naga mid ma aha haddaan muslimiin nahay man lam yacrif xaqa kabiirina ninkaan aqoonsanin ruuxa weynee waayeelka muslimka xaqiisa wahuwa yarxam aan u naxariisanin sahiirana kanaga yar xadaana maxamuud ibnu khaylaan abu axmed almarwasi iqat xaafid xadaana yaziid ibnu haaruun ثiqaة xaafid akhbarana waliid ibn jumayl waliid ibn jamiil alfalastini صaduq yukhطi can alqasim ibn cabdiraxmaan wa mukhtalaf fiih ila anahu xasan اxadiiث can abi umamata albahili ana rasul lah sl slam qaala man lam yarxam sagiirana wayujilla aan weynin kabiirana falaysa mina man lam yarxam ninkaan u naxariisanin u danqanin sagiirana kanaga yar wayujilla aan weynin oon xurmaynin oon qadarinin kabiirana falaysa mina baabu ijhal kabiir wuxuu baab yahay in la weyneeyo ruuxa weyne waayeelka xadaana bishr bn mxamed almarwasi abarna cabdlah mubaarak abu cabdiraxmaan abarna cawf ibna abi jamiilat alacraabi ninka loo yaqaana cawf alacraabi wey can iyaad waa i xaafid can ziyaad ibni mikhraaq abulxaaris albasri iq qaala qaala abu kinaana abu kinaana wuxuui waa majhuul xaal inkastoo dahabi uu taxsaniye xadiidkiisa walahu shawaahid can alashcariy cabdlah bn qays abu muusa qaala ina min ijlaal ilah ilaahay weyneyntiisa waxaa ka mida ilaahay buu ku abuuray xurmayntiisa waxaa kamid xurmaynayso eed qadarinayso ikraamu di shaybati almuslim karaamaynta ninka cirada u saaxiibka muslimka ikraamu di shayba ciroolaha in la karaameeyo ayaa ka mida ilaahay xurmayntiisa iyo xaqdhawridiisa almuslim shardi wey riwaayo kaloo saxiixa ku daraysaa weliba ninka waayeelka la xurmayn waa inuu sunni oon mubtadac usan ahayn laabudda an yakuuna suniyan yatabic ariiqda rasul sal slam khuraafi khuraafi iyo iyo alaabkaa loo baahna muslim waa inuu yahay calى ariiqati saxaaba ayib <clears throat> waxaa kaloo ka mida ah in ilaahay xurmayntiisa wa xaamil qraan yani wa ikraami xaamil qur'aan ninka xaafidka qur'aanka yaqaana la xurmeeyo ila kitaab rabbi u xambaarsan yahay ayib kitaab rabbiga baa fii sadri ka buuxa in waa in la xurmeeyo <clears throat> ayr اlhaali fiihi oo ah weliba xaamilkaasoo hayr alqaali midaan ku xadgudbayn fiihi fi qur'aan ninka ku xadgudbay ee eh, ama si xunaa u dhaqmay ama xaqiisaba aan maranayn lama rabo iyo walaljaafi mid ka go-an aanay fiihi fi qur'aan cama can qur'aan nin qur'aan ka go ka fogaadana ma ah ninku xadgudbayna ma ah dhexdhexaad buu wax ku wadaa sida la yaqaanay xamalat alqur'aan iyo xafidatu kitaab ay ahaan jireen buu ku sugan yahay ayb idan hayr alhaali fiihi waljaafi canhu nin qur'aan ka go'ayoo hallayo kataabxoorana ma aha nin ku xadgudbay qur'aanka ku dhaqankiisii cibaadadiisa ku xadgudbayna ma aha waxaa kaloo ka mida wa ikraam bisulطaan almuqsid yani wa ikraamu waan ii qoray wa ikraama yani wa ina min wa ina ikraama bisulطaan almuslimna idna waa maxay min ijlaal illah yani ikraama bisulطaan boqortooyada ama xilka ninka u saaxiibkaasna karaamtiisa waxay ka mid tahay ilahay weynayntiisa almuqsid weliba caadilka ah wa inuu yahay madaxweyne min caadil almuqsid alcaadil wey alcadl walam ydin caadila ah. hadduu yaha madaxweyne ama boqor ama ogaas ama amiir ee xaalow ah oo saaxiibu joor ah oo dulmi badan warkiiba daasaga waa in bur lagaga shaqey waliba meesha la dhaafiyo xadaثna mxamed salam albikadi qaala akhbarana jariir ibn cabdilxamiid can muxamed ibn isxaaq saaxib اlmahaazi can camr bn sacib can abi can jadih can cabd ilah bn camr caas can abihi can abdillah bn camr caasin qaala qala rasul laysa mina man lam yarxam sagiirana wayuwaqir aan weynin kabiirana yuwaqir waxay lamid tahay waxa yacrif xaqa kabiirina ama wayujilla bay lamid tahay ayib tawqiirku waa atacdiim walijlaal ruux wa tabjiil yaa ku jira baabu yabda'u alkabiira bilkalaami waasu'aal wuxuu baab yahay ninka weyn ba ku bilaabahaya miyaan iska tagnaadaa misa waxaan ku daraa hada bilahi towfiiq